subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo talaada taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi iyagoona la saftay xildhibaanada golaha deegaanka oo laba garab u kala jabay wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka taagan magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan taariikhda allah u naxariistee fanaankii weynaa ee axmed naaji oo ku geeriyooday magaalada london ee magaalada london ee markaasi maalmihii u dambeeyey uu ku xanuunsinayay isbitaal ku yaala magaaladaasi taariikhda fanaanka ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doona qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan iyo xubintii kalmaan oo mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka

kasashada cadawo ku tiirsana waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka haddii aan ku laabanno magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud oo xiisad ay ka taagan tahay waxaa qadka si toosa ugu jira waryaheena farxaan axmed cabdi farxaan soo dhawow bal xiisadan ee magaalada cabudwaq ka cusub ee khilaafka uu salka ku haya golaha deegaanka oo xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa halka kuwo kalena ay markaasi kasoo horjeesteen arrintaani maxay sal ku haysaa waa mahadsan tahay farhan xildhibaano gaaraya ah, sideed iyo toban xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq ayaa kalsoonidii waxa ay kala laabteen guddoomiyaha degmada caabudwaaq iyo ku-xigeenkiisa kadib warqad kasoo baxday xildhibaanada golaha deegaanka ay ku eedeeyeen inuu ku fashilmay shaqadii loo idmaday waxaana taageeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug isla war kasoo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug gaaraan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waxa uu soo dhaweeyey kulanka golaha deegaanka degmada caabud waaqa ay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka gudoomiyihii hore warkan ayaa lagu yiri gudoomiyihii hore waxa uu ku fashilmay shaqadii loo igbaday waxaana kalsoonida kala laabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee horey u doortay isaga gudoomiye kumeel ah ee degmada caabud waaq ayaa lagu sheegay mudane cabdinaasir cagaweyne ayuu madaxweyne ku-xigeenku waxa uu falay inuu si dhaqsiyo badan oo u qabto doorasho xor iyo xalaala hay-adaha kala duwan ayuu sidoo kale waxaa ugu baaqay eelaamaha amniga inay la shaqeeyaan gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee degmada cabdulaq daysada ayaa ka taagan si lamid ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay inaysan waxba ka ogeyn ina ogeysiinayso dhammaan bulshada degmada cabdiduwaas iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi gaari iyo qoorqoor inaysan waxba ka jirin qoraalada iyo sawirada lasoo geliyay baraha bulshada ee ka hadlaya muushinka iyo xolka qaadista madaxda ee degmada cabdiduwaas waxaan moodaa in wasaaraddii arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug inay kala jabeen oo ay laba dhinac la kala sabteen waxay la safan tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee muushinka keenay qaybna waxay la socon tahay gudoomiyaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha laga keenay muushinka qaybo kamid ah gudoomiyaha degmada caabudwaaq oo hadlay madaxweyne ku-xigeen ku eedeeyey inuu dhib iyo rabsho ka wado degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka guud si gaara waxa uu u eedeeyey in balal dilela oo ka dhacay caabudwaaq uu ku lug lahay madaxweyne ku-xigeenka waa sidoo hadalka u dhigay Eh, marka waxaa moodaa in haysad arrinkaasi ka ay maanta ka saagan tahay caabudu siyaasiyiintiina ah, ay la kala sabteen labada dhinac kaasina waxauu ahaa waryaheena farxaan axmed cabdi oo markaasi inoo soo koobay wararkii ugu dambeeyey xiisada ka taagan magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud magaalada london waxaa xalay ku geeriyooday allaha u naxariistee fanaankii weynaa axmed naaji sacad kaasi oo markaasi muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada london taariikhda fanaankan ayaa waxa wax ka weydiinay xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo markaasi si weyn u yaqaana fanaanka geeriyooday aa sadaq allahu alcaiim allahna naxariista marka ugu horeysa ustaas axmed naadi sacaad inaanaada intii uu ka geeriyoodayna sabar iyo iimaan ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan dunida dacaladeeda gaar ahaan bahdii iyo reerkii iyo asxaabtii uu ka baxay haddii aan si kooban taariikhdiisa inta aan ka aqaan marxuumka waxaa runtii horta aniga barasho mida sida dadka guud ahaan ee loo yaqaano fanaaniintii soomaaliyeed barashadaydi ugu horeysay yaraantaydii fanaaniinta soomaaliyeed ee hal abuur kale dhinac kastaba ma artay marka loo baxo fanka ee ragga ma aragtay ugu magac dheer ayuu ka mid ahaa banaaji waxa uu ahaa sida maanta ee la wada ogyahay fanaan caan ah oo marna ah maaragtay nin aadadaha muusiga qaybaheeda kala duwan hadday maaragtay isugu jiraan kuwa maaragtay la garaaco oo uu ka mid yahay cuudka kabanka anidhaade gitaarka organka biyoliinka intaas iyo intii kale isaga ee runtii uu ku ahaa nin aad iyo aad maaragtay fanaaniinta soomaaliyeed uga dhex muuqday haddana waxaa u dheeray inuu ahaa nin mudrib ah ama nin heesaa haddana alifa laxanka maaragtay heesaha maaragtay wadaniga iyo kuwa jacaylkaba ee runtii ku dheeraa waxaana u soo saaray fanaaniin fara badan iyo kooxo oo aad u caanbaxay berigii eh, runtii eh, dalka dowladii dhexe ay jirtay intaanu burburin ka hor iyo kadib badana wuxuu eh, xaqiiqatan dadka aadka mactifalkiisii ula socday uu ka mid ahaa xagga maaragtay heetaha banaadiriga iyo maaragtay kuwa kale iyagana aadka ma dadka soomaaliyeed siyaabaha maaragtay biia ahaan ama marka loo fiiriyaba guud ahaan ee soomaaliya heesaha maaragtay iyaga ay ku luqeeyaan taa micnaheeda waxaan ka wadaa lahjadaha marmarka qaar ee soomaalida ee iyada ay tiraahdo sida maay iyo maxaatiriga ayuu ahaa nin maaragtay isaga ku luqeeya sida sidaas oo kale haddana ee luqadaha soomaaliga iyo carabigana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u isagana aad maaragtay heesihii eh, uu qaaday ee eh, adduunyada ee eh, maanta ay rikoor garaysan yihiin marka arrimahaas yaraantaydii iyo dhakama dalkaygii waxaa ii weydistay marka toos inaan isaga axmed naaji oo aan isaga shakhsiyan wejhan biwejhin aan isu barano waxay ahayd markii aan fanka soomaaliyeed ee anigane kaasina waxa uu ahaa xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo wax ka weydiinaynay taariikhda allaha u naxariistay fanaankii weynaa ee xali london ku geeriyooday axmed naaji gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga basliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay madaxweyne xasan sheikh ahlalugjiido amaha la yska daaye asagu bareerihiisa waa caddaystay wuxuuna yidhi intahaanta qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay war xilligan kuwa diidan in dalkan la xoreeyo alla xaasibsanaa xaggee bay u dhasheen xilligii wakhtiga la yaableh la yaableh soo war xigta maaha kuwaasyo xagge u dhasheen maxabad baana dhex taalla aryaadhaha madaxweynuhu waxabaayo u markuu soo xusuuste cabaaqaad kacadawgiyo xinjiraha kuwaaba waa cabdulla waxaad ka tagtay xusuldhuubka orodkiyo intuu duqu xabeebsaday xirmiliida qaarkeed waa wax laga xumaade iyo dhex tegey xaggee hadda xalaaq ku huraya war kalamaanay war ma haysiine madaxweyne xasan ragga uu maanta la joogo rag cayaar cayaar qaata ma aha khawaarijuna hadday maqlaanayba cararaanba siduu abwaan maxamed saal u sheegana waa niman dhulkana mudacirkana midha habeenkii marka ayadaa bur iyo biyo loo kala bixi doonaa ha sugu weynina war quburada dhulkana mudacirkana midha habeenkii waxay sheegeen cimriga khawaariijtu inuu gebagaba yahay culummaduna waa tii tiri diintu qabto qarni weliba maray soo baxaan khawaariijtu dhibaato culusna waa geystaan kadibna inta lagu kacaa la dhammeeyaa oo la cirib gooyaa marka xaalkoodu waa dhammaad oo waa rafad waa rafad warada ikhyaara oo gobolka hiiraana soo jooga hadda ka hor ducaynaya wuxuu yidhi khawaariijta garuunjo geel ku joogsada allah ka dhigo siiga bidda allaha ka dhigo sisindaadata allah ka dhigo laxduqowday oo abaaro ku dhacday allaha ka dhigo mid khawaarijaysana wuxuu yidhi way ku ciirsantay taaladu ay wareegsanti aniga xabad baygu socotee allow ruuxdayga bixi war khawaarijtu bunayati bunayati ay jireen kani markii xaaladdu ku adkaatay miyuu heesta bartay warnimayow qofkaan tawfiiqda ilaahay haleeshiinayn markii naftu dhuunta u timaaddow heesaa warkaasma wuxuu garan waaye naftoolad bay kugu aamintaay aryaadhaha xabad ma ogidiina waxaa la yidhi khawaariijta daaru nimca weerarta xaladii horea xogtoora la helay kuwa kaleo koba ku tukada iyo xasan nuur wataanna ruunirgooda inya soo galeenaa laga xog helay madaxda dhanaxalayaa akhbaartaas la wada gaarsiiyaa la yidhi haddama taliyihii xoogaa hurday moogi tilaab un lama qaadin warnin lagu seexdaa ma seexdee see u seexday war haddaniyo hurda kulama tashato nin lagu seexdo ha seexan cilbaa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weynu feejignow soo lama horta anigu waxaan hubaa madaxweyne xasan sheekh soo jeedinuu dilay dhafarkuna hadda wejigiisu wuu ka muuqdaa laakiin ragga kale waa dhalaalahayeen war miyousan waare hore u dhihin shidanaaba shidan calaa kulli xaal warkaan ha ku daaline daarunimco beriga nimanku waa eedeen waan walowelay daaranimcana ma waxay ku taallaa afghanistaan war kalemaanay war ma haysiine ra'iisul wasaare xamse abdi aar qadar u aaday hayehe qarash laga ma maarme waxaan aadayaa dhabarjubintanaga daaya miyuu leeyahay warwarkaana dhex gelinine raysul wasaaraha dhiggiisa qadara casuumay baa layidhi war axmedow raysul wasaare boqortooye hoostaga miyaa tala ka go'daa war adeer raysul wasaare cayaar maahane dagaalka khawaarijta sida dowladda qadar uga qayb qaadan lahayd ayay ka wada xaajoonayaan bowa safarka raysul wasaaraha puntland lagalama tashan intaan garanayo way dhaaftay aryaadhaha raysul wasaaruhu mugow qatar tagaxay u dhihi waayeen qaata qaata qaata qaata qarashka dhulkiinna u qaata war kalamaanay isagoon khawaariija tirin taliyihii seexda waxba nooma taraya mar kale yaanu nugu toosin waan anigu inay taliyaashu seexdaan waxaan ku ogaaday degmada ceel waaqi gobolka gadow ciidankii deganaa xeerada iriddeeda miino loogu aasay baa la yidhi dee baabuurkii baxi siriya kii ugu horreey ahaana way la kacday waxaa kaloon ku ogaaday taliyaashu inay seexdaan goota wixii ka dhacay dee war diyaaradaha dagaalku maanta waxay duqeeyeenaa la yidhi tuulooyin hoostaga degmada runurgood laakiin haddaan taliyuhu seexa lahayn xaladii hore la duqay lahaa la yidhi kuwa banaanbixii shalay maamulka gobolka banaadir soo abaabuleen shaqaalaha lacagtooda waa la jarhayaa miyuu ku soo dhammaaday kiradiiba ma hayna xaggu mushaarka nooga goostaa waa dadkii daljirka dahsoon iskugume shaqaalaha gobolka banaadir ay u badnaayeenaa la yidhi ayagoo ku faraxsan dagaalka kawaariijta oo xitaa qaar inay furunta aadaan diyaar u hayna iskugu yimaadeena la yidhi laakiin aaqirka ayagoo madluunahay ka kala dareereenaa la yidhi cosabsaan islahaayo maceebunba iga raacdayna waa maqli jiri mawagaajo waa cadow khawariijtuna waa cadow warqaajo iyo khawaariij waa laba cadow laakiin qaajadaa roon dhiigta in bil loo qaajoodo xabad dhibi maysa samigay cabdulla wuxuu yidhi how duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiileheed duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiileheed warkalamaanay war ma haysiine masaajidka ugu weyn kenya ee ku yaala bartamaha nairobi dagaal faraha looga gubtaa ka dhacayaa layidhi ayahee qawaariijta mahaasna makabuskicisay war masaajid inay dumiyaan waa lagu ogaaye kenya bartankeedana ma tageen inta kaniisadi dhaafeen miyay masaajid weerareen war masaajid iyo kaniisad midna in la weeraraa ma bannaana kuwa kitaabka gubaa miyaa loo dhaafaa kiniisadda waradha adinka colaadii khawaariijta idinku badataye jamaaca soomaaliya isku dishayaa layidhi meesha war shiikh umal iyo shiikh xasaar ka dhex talatay bawa shiikh shibili muxuu kala dhicin waaye war waa falantiina safka hore annagaale iyo annagaalaha lagu diriray dad badani waa ku dhaawacmeen burbur badanina waa soo gaaray masaajidka dircow ka erow oo xildhibaanadii hore ka mid ahaan jira guddiga masaajidkaasna ka wuxuu yidhi ummadaha kaleen la daawanaya ayaa nooga ceeb badan wixiina dhex maray aryaadhaha warheemahaysiina tartankii hergeli hibadaada hal abuur badana isku helay tii ay dhigeenna waa la yaabay qoladii farshaxankana sawirro la yaab lahay soo bandhigeen suugaanlayna guurow iyo gabay iyo geeraar walax loo kala gara waayay daldaleen hadda waa la yaaba waxay soo bandhigeen laakiin garsoorki kala saari lahay anigu miyihi war cabdilow tartankaanu bilow soconaya kala saaris iyo najiitana ma dhowa maalintii koowaad ragga soo istaagay markaan arkay xaajadu ma fududa war ciyaar waagelindambaa maqli jira kuwa soo socda amay ka daran yihiin waar somalilan iyagu qaybgelayay tartanka bowa tartanka buntland lagama tashan hadde war calaa kulli xaal inta haanta qabadaa qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsameynaya nabadgelyo